رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها wuxuu baab u yahay in la adkeeyo sakada inay waajib tahay iyo caddeeya caddeeya fadliga ay sako bixintu leedahay iyo wax allaala wixii ku lugleh oo ku tacalluqa qal allahu tacaala ilaaha sareeya wuxuu yiri wa aqiimu salaata salaada eega oo waaatu zakaata sakadana guta waqaala tacaala ilaaha sareeya wuxuu yiri wamaa umiruu lama amrin ilaa liyacbudu allaha ilaa inay ilaahay caabudaan maahee wax kale lama amrin mukhlisiina ayagoo u baraxtirayo u saafiyeenayo lahu ilaahay addiina diinka xunafaaa ayagoo xunafa ah kuwayna ahoo kasoo soo ciilanayo adyaab kasta oo baaqil ah una soo ciilanayo diinta islaamka layaqiimu salaata sawaabaq inay oogaan ayaa la amray wayu'tu sakaata sakadana ay guteen lidaalika arrintaa lasoo sheegay ayaa nadiimu lqayimati diinta toosan ah waqaala qaala tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yiri khud ka qaad rasuulkii allow min amwaalihim maalkooda waxaad ka qaadaa sadaqatan sadaqa oo tutahiruhum aada ku tahirayso wa tusakiihim aad ku sakaynaysa bihaa ayaga malkeeda ayaa looga looga dahirayaa wasabda iyo wax allaala wixii dembi ah saa maalka maalkooda ka qaadsadaqo aad ku dahiraysood ku taskiyeynayso wasalli calayhim una ducey ducadaadaa xasilataan u ahee wa can cumara radi allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yiri buniyal islaamu islaamkii waa la dhisay calaa khamsi shan tiirood ayaa lagu doodisay waa shahaadati an laa ilaaha ila allah qiritaan la qiro alla mooyey inuusan alla kala jirin wa ana muxamada muxamed wa cabduhu adoonkiisa inuu yahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa wa iqaama salaati salaada oo la oogo iyo iitaai zakaati sakada gudashadeeda oo la bixiyo iyo wa lbeyti beytka oo loo xajiyo iyo wa sawmi ramadaana ramadaanka oo la soomo muttafaqun calayh soonka iyo xajka soonkaa horeeyo xajkaa dambeeya idan xadiidku wax tartiibla kama muuqato laakiin axaadiista agtarkooda iyo sida xaqiiqda ah xajka u dambeeya soonkaana kasoo horeeya wa can talxati bni cubaydillaahi qaala wuxuu yiri jaa'a rajul nin baa yimid ilaa rasuulillaahi rasuulkaxa agtiisa ayuu u yimid oo min ahli majidi reer najid ah ninkaasi reer ahli najid buu ahaa ninkaasoo faa'iru ra'si madaxiisa uu kala tagtagsan yahay madaxiisa hanaan fiican kama muuqanin shallo iyo saliid iyo waxyaaba nooca kama muuqanine waa tagtagsanaayeenoo tiihiisiibaa kala tagtagsanaa misma aqaana maqlayna dawiya sawtihi qad fudaantiisa codkiisa hugunhuguntiisa maqlaynaa walaa nafqahu mana fahmayna maa yaquulu wuxuu oranaya mardee hadalka ka soo bilaabay huguntiisii codheeraantiisa waana maqlaynaa laakiin fahmamayna waxa uu oranayo xataa danaa ilaa uu soo dhowaaday min rasuulillaahi rasuulka xaggiisa uu u soo dhowaaday sala allahu calayhi wasalam faidaa idaa huwa waaya asagoo yasalu alu weydiinaya can lislaami islaamku weydiinayo rasuulka islaamnimada ayuu weydiiyey faqaala rasuuluullaahi rasuulkii allama wuxuu yidhi islaamku waa khamsu salawaatin shan salaadood oo la tukado fi lyowmi waleyl habeen iyo maalinba اftadana min rasuuli اllahi faإida huwa yasأl can اlislaam faqaala rasuulu اllahi khamsu salaawatin shan salaadood oo fi lyowmi wاllayla habeen iyo maalin la tukado qaala wuxuu yihi ninkii hal calaya gayrahuma shantaa waxaan ahayn ma laygu leeyahay hal calaya korkeeda ma ahaatay ee ma tahay gayrihunna shantaa qayrkooda qaala rasuulku wuxuu yihi laa maya shantaa waajibkaa waxaan ahay korkaada ma aha ilaa an tatawaca inaad iska suno falato oo aad adiga suno iska tukata maahan faqaala rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yiri wasiyaamu shahri ramadaan iyo bisha ramadaan soonkeeda qaala ninkii wuxuu yiri hal calaya gayruhu qayrkiina lagu leeyahay bishaa waxaan ahayn inaan soono ma layga rabaa qaala wuxuu yiri nabiga laa maya ilaa an tatawaca inaad iska soonfalatoo shayaan iyo isniin iyo qamiis iyo carafo iyo inaad iska soonta maahayn qaala wuxuu yiri wadakara lahu rasuuluullaahi rasuulku ninkii wuxuu u sheegay azakaata zakada gubashadeeda iyo inuu bixiyo inuu islaamku ka mid yahay faqaala ninkii wuxuu yiri hal calaya kayraha zaka waxaan ahayn korkeyga ma tahoo ma leeyahay qaala laa manuu yiri ilaa an tatawaca inaad iska sunafalatood sadaqooyin caadi ah aad iska bixisa maahane faqad bara rajul ninkii wuu dib jeediyey wuxuu asagoo yaquulu oranaya wallaahi allan ku dhaartaye laa asiidu ka ziyaadin maayo calaa haada kaa korkiisa walaa anqusu mana ka nusqaaminayo mana ka ziyaadinayo intaa la ii sheegay mana ka nusqaaminayo walaa anqusu minhu faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yiri aflaxa wuu handaamay in sadaqa hadduu run sheego intaasi hadalkaa uu yiri hadduu ka dhaweeyo runbuu sheegay shahaadatu an laa ilaaha illallah looma sheegin oo kuma jirto xajkana kuma jiro waa shan salaadood iyo soon iyo zako tawxiidka waxaa loogu sheegi waayey ninku islaam buu ahaaba wama usan baarnaan in tawxiid la daro xajkana waxaa suuragal ah waa la yiri in inuu la waajib yeelinba xilligaa uu markaa su-aashaa saa nabiga u weydiinayo in markaa lagu farag yeelinba waa macquul xadiidku wuxuu tilmaamaa qofku hadduusan sunno sameynin laakiin waajibka uusan meeshii loogu talagalay dhigo waxna uusan ka nusqaaminin inuu ilaahay janno siinayo subxaana watacaala tacaala aflaxa in sadaqa buu dhaha nabiga waayo ninkaan markii waajibaadkii loo sheegay buu yiri kana siyaadin maayo mana ka nusqaaminayo rasuulku hadday runtii noqoto wuu run sheegay buu yiri can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana alnabiya sala llahu calayhi wasalam bacafa wuxuu diray mucaada mucaad ayuu ila alyamani yaman ku diray faqaala wuxuu yiri udcuhum ugu yeer ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah qiritaan la qiray ilaahay mooyey inuusan alla kala jirin wa annii rasuulu ullaahi anigana aan rasuulkii ilaahay ahay fa inhum haddii ayagu ataacuu ay kaa ateecaan ay kaa maqlaan lidaalika arrintaa faaclamhum waxaad ogeysiisaa ood e u sheegtaa ana allaha tacaala ilaaha sarreeya iftarada calayhim inuu qorkooda ku waajib yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin walaylatin habeen iyo maalin walba fa inhum haddii ayagu ataacuu lidaalika arrintaa ay kaa aqiiqaanay ku noqlaan faaclimhum idinsii oo bar oo u sheeg ana allaha alle iftarada calayhim inuu korkooda ku waajib yeelay sadaqatan sadaqa iyo sako tu'khadu laga qaadahayo min agniyaa'ihim taajirahooda wa turaddu calaa fuqaraa'ihim faqiimaantoodana laga orinayo muttafaqun calayhi can ibni cumar radi allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yiri sala allahu calayhi wasalam tanuufta waxaa lou amray an uqaatila annaasa inaan dadka la dagaalamo xataa yashhaduu ilaa ay qiraan an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuuluullaahi muxamadna rasuul alla inuu yahay oo wayuqiimu salaata salaada ay oogaan oo wagu'tu zakaata sakadana ay gutaan fa facaluu dalika arrintaa hadday falaa naasun waxay ka ilaaliyeen minni xaggayga damaahahum diidahoodii wa amwaalahum maalahooda ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa maahana wa xisaabahum xisaabtoodana cala allaahi alla dushiisay ahaatee mutafaqun calayhi wacan can abi hurayra radi allahu canhu qaala wuxuu yiri lamaa tuwafiya markii la rasuul rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wa kaana abuu bakarin ayadaka ruuxay u ahaatay khilaafadii oo hogaamintii madaxtinimadii uu qabtay radia allaahu canhu oo la kafara ama wakafara waxaa kufriyey ama wakafara ay kufriyeen min kafara min alcarabi wixii kufriye carabta ka mid aha waa qolihii hidada weliba in badan oo kamida ah waxay diideen zakada oo waxayda zaka bixin meyno haddii nabi maxamed dhintay haddii nabi maxamed dhintay zaka ma diideyno waayo inyuu inoo duceeyaa la amray wasalli calayhim baa la yidhi nabigii noo duceyn lahayna inagu yaa noo ducaynaya inaan saka diidi waxaa kufriyey ee ridoobay wixii carabta mid ah ee ridoobay fa qaala cumar wuxuu yidhi kayfa tuqaatilu nnaas meesha waxaad ku fahmaysaa abuubakar inuu u cilaamiyey ee uu ogeystiyey inuu dagaal ku qaadi doono dadka sakada diiday cumar baa yiri kayfa tuqaatilu nasasay dadka ula dagaalamaysaa waqad qaala rasuulu llaahi asuu rasuulkii alla la yiri umirtu an uqaatila annaas waxaa lay amray dadka la dagaalamo xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah ilaa laa ilaaha ila allah ay dhahayaan faman qaalahaa qofkii yidhaahdana faqad casana minni wuxuu xaggeega ka ilaaliyey maalahu iyo wanafsa bixaqihi kelmad xaqiiba maahan ilaa bixaqihi xaqiisa maahana wa xisaabuhu cala allah soo kala dagaalamaysa faqaala abuubakar wuxuu dhahay wallaahi allaan ku dhaartay la uqaatilanna waan la dagaalan oo waan la dagaalamayaa man faraqa qofka kala geeyey bayna asalaati waasakaati salaad iyo zakow alla mar walba isla xiriiriyey qofkii kala farqiyey oo kala geeyey eeriga tamadan samaynaa tama ma samaynayo waa la dagaalamaya fa ina asakaata sakada waa xaqu lmaali maalka xaqiisii waaye wallaahi baa ku dhaartay yiri abuubakar laymanacunii hadday i manciyaan oo ay ii keeni waayaan ciqaala ciqaal ciqaalka waxaa la yidhaahdaa waa dabar waa xariga lagu xiro baciirka dabar hadday ii keeni waayeen kaanuu ay ahaan jireen yu-adduu lahu kuwa usoo soo guto u keenay ilaa rasuulillaahi rasuulka xaggiisa laqaataltahum calaa mancihim mancintiisan kula dagaalamayo buu yidhi ciqaalan waa haddii la aqriyo riyaadaha qaarkood canaaqan bay leeyihiin waxar canaaq waxar yar oo deeddal ah hadday keeni waayeen iska daa wax kale waan kula dagaalamayaa qaala cumar wuxuu yidhi fawallaa idaa ku dhaartay maa huwa arrintu ma ahaanin ilaa an ra'aytu inaan arkay waahana allaha ilaahay qad sharaxa inuu ku sharxay sabra abiibakarin abubakar laabtiisa xaqa sida uu ahaa abuubakarba laabtiisa lagu sharxayo lilqitaali dagaalka ah facaraftu waxaan aqoonsaday anahu lxaqu anuu xaq yahayba muttafaqun calayhi wacan abi ayuub ana rajula minbaa qaala lilnabiy nabigu wuxuu ku yiri akhbirnii ii sheeg bicamalin camal camalkaasoo yudkhiluu igeliya aljannata jannada qaala rasuulku wuxuu yihi tacbud allaha allaad caabudaysaa laa tushriku bihi shay-an shayna ku shariig wa wataqiimu salaata salaadood eegi watu'tiya azakaata zakadana waad gudanaysaa ee waad bixinaysaa watasulu alraxima qaraabaan waad xihirinaysaa intana waad xiriirinaysaa muttafaqun calayhi wa can abi hurayra ana acraabiya nin reer baadiye ah ayaa ata nabiya nabiga u yimi faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow dullani itusi calaa camalin camal idaa camiltu haddaan sameeyo dakhaltu ljannata jannada aan galayo qaala wuxuu yidhi nabiga tacbudu allaaha allaad aabudaysaa laa tushriku bihi shay-an waxnal u shahidyeelinaysid watuqiimu asalaata salaadaad eegaysaa watu'tiya asakaata almafruuda sakada waajibkana waad bixinaysaa watasuumu ramadaana ramadaankana waad soomaysaa qaala wuxuu yiri ninkii waladii nafsii macbuudkiibaan ku dhaartay nafsadayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtee la asiidu calaa haada arrintaa nebi maxamed uu ii sheegay waxba ku siyaadin maayo falammaa goortii walla uu jeestayna qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi man sarahu qofkii ay qofkii man sarahu qofkii farxi lahaa kuna farxi lahaa ay yandira inuu fiiriyo ilaa rajulin man sarahu qofkii ay farxad gelinayso Ah. an yandura inuu fiiriyo ilaa rajulin nin oo min ahli ljannati reer jannaad ah falyandur ha fiiriyo ilaa haadaa kan kan ha fiiriyo qofkii ahlu janna inuu arko rabo ittafaqun calayhi wacan jirir bni cabdillaahi qaala baayactu nabiy nabigan kuma mubaayaceeday calaa iqaama salaati salaada oogideeda wa iitaai asakaati sakada gudashadeeda iyo wanusxi u naseexeen likulli muslim muslimka mayntii loo naseexeeyo muttafaqun calayhi muslim kasta in loo naseexeeyo wa can abii hurayra qaala qaala rasuulu ullah rasuulkii alla wuxuu yidhi maa min saaxibin dahabi ma jiro mid dahab u saaxiib ah maa min saaxibin dahabin walaa fidatin iyo qalin macnaha min dahab iyo qalin lahaa laa yu-addi aan ka gudin minhaa xaggeeda xaqaha xaqeeda macnaha aan sakadii ka bixin baa loola jeedaa ilaa hadduu jiro qof dahab iyo qalin lahaa sakada aan ka bixinin kaana wuxuu ahaanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo sufixat lahu safaa'ixu waxaa loo balballaarinayaa sufixat waa loo ballaarinayaa lahu asaga sarfaa'ixun ballaarin iyo qoomi naari naar ah macnaha alwaax la fidiyey oo kale yaa dahabkiisii qalinkiisii looga dhigaya oo naar ah fa uxmiya calayhaa waxaa lagu soo kululaynayaa wixii la fidiyey fii naari jahannama naarta jahannamo inta la ballaariyoo loo fidiyo ayaa naarta jahannamo la dhexgelinayaa waa lagu soo kululaynayaa macnaha fa uxmiya calayha fii naari jahannama ayaa lagu soo kululaynayaa fayuqwaa markaasaa lagu kaawareynaya waxaa lagu feeraynaa bihaa kaa janbuhu dhinaciisa wa jabiinuhu dabaladiisa iyo wadahrihu dabarkiisada dharanka iyo xagga hore iyo duudka yaa looga feeraynayaa marka kullamaa markastoo kastoo daradad ay qabowdo uciidat waa lagu celin lahu asaga waa loogu celinayaa markiise loogu kaalabaynaayo ay qabowdo feeradii ama wixii lagu feeraynayey maantaa lagu soo kuulayn haddana haddana waa lagu kaalabayna oo waa lagu gubayaa lahu asaga fii yowmin waana maalin kaana miqdaaruhu qadarkiisu uu la og yahay khamsiina alfa sanatin konton kun oo sano xataa yuqdaa ilaa la xukmiyo bayna alcibaadi addoommada baynkooda marka saas la yeelayo waa midka maxsharka la taagan yahay waa intaan dad kale kala xukminin hadda wixii u soo baxa ama halanaarnimaha u soo baxdoo naarti waraha u galo ama halujananimaha u soo baxdoo meeshii alla ugu kala galo laakiin inta xukunku socdaba waa maalinta miqdaarkeeda khamsiin alfa sanay la eg tahay yaa saa la yeelayaa xataa yuqdaa ilaa la xukmiyo bayna alcibaadi fayura markaasaa waxaa la tusinayaa sabiiluhu jidkiisa ima ila aljannati wa ima ila annaar ama jannada ama naarta qiila waxaa loo yiri yaa rasuul allahi fal geelana fal ibidu geelana ka waran qofka geel lahaa yaa zaka ka bixin qaala rasuulku wuxuu dahay walaa saaxibu ibidi mid geel u saaxiib ahaana ma jiro waa geel lahaa laa yu-addu aan ka gudan aan ka bixin minhaa geeli xaggiisa xaqaha xaqeeda waa sakadii wa min xaqihaa xaqeeda waxaa kaloo ka mid ah xalaluhaa maalitaankeeda in la liso yowma wurdiha maalinta aroorkeeda maalinta la aroorinayo qalkay dadka la gelinayo dadka masaakiintee meesha jooga caanaheeda inta la liso lasii xaqeeday ka mid tahay ilaa hadduu jiro mindii lahaa oon xaqii ka bixinin kaana wuxuu ahaanayaa yowma alqiyaami maalinta qiyaamo biqxa waa loo deglayaa asagana waa loo goglayaa bituxalaha ayadi ayaa loo goglayaa biqaacin meel bannaan ah qarin qarin oo siman aw fara maa kaanad geeluu intay ahayd asagoo ka badan oo inaad u tiro badan oo ka waaweyn manaa ninkii waa la jiifinayaa asaa la goglayaa waxaa rabaa geelu inay ku rabeeyaanay ku dul socdaan geelu intuu ahaa wuu ka badan yahay idu la weysiin maayo oo kama maqnaa minhaa geelay xaggiisa fasiilan qurbac ah. hal qurbac hataa kama maqna wixii ka dhintay wixii kale wixii wax ka cunay kulligaa loo keenayaa laa yafqidu la weysiin maayo kama maqna minhaa geelay xaggiisa fasiilan mirig amase qurbac waxidan oo keliya tadacuhu tadacuhu waxay kula joogjoogsanaysaa biakhfaafiha qofyaalkeeda macnaha lugaheeday kula rabaynaysaa way ku socsoconaysaa watacabuhu waxay ku qaqarinaysaa ninkii biafwaahiha afkeeda waa qaqarinaysaa macnaha waase markaa la qofka geerka wahna saas waay macnaha hadday sakali ka waayo waa loo jiifina way ku kor soconaysaa marka wayna faqimaynaysaa kullamaa mar kastoo mara uu mara alayha korkeeda uulaaha ka dambe radda calayhi ukraaha kan uulaha kan hore markuu maro radda calayhi ukhraaha kan dhanbaa lagu soo celina macnaha markii duula uu saas ku kor maro kan u danbeeya markuu maro haddana kan horaa kusoo bilaabanaya saasaa ku fiirnayd fii yowmin waa maalin kaana miqdaaru qadarkiisu uu la mid yahay khamsiina alfa sana konton kun oo sano xataa yuqdaa ilaa la xukmiyo bayna alcibaadi fa yura markaasaa la tusayaa wuxuu arkaya sabiilahu jidkiisa imaa ila aljanna inuu janno aado wa ima ila annaari qiila waxaa lii yaa rasuulallah faalbaqaru waalghanamu ariga iyo lo-dana ka waran qaala wuxuu daa nabiga walaa saaxibu baqarin walaa ganami qof ari iyo lo-lah ma jiro laa yu-addii aan ka bixin minha xaqaha xaqeeda wa sakadii ilaa idaa kaana haddii la gaaro yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo bituxa lahaa waxaa loo buglaa ayada biqaa'un gogol ama bannaan qarqan oo waasica laa yafqidu minha laga weysiin maayo oo kama maqna xoolihiisii shay-an waxba laysa fiiha ma ku jiro caqsaa un mid caqso ah caqsada waxaa la yidhaahdaa mid gees duuban walaa jaljaa'a jaljahan waxaa loola jeedaa midaan geesa lahayn walaa caddadaa-u iyo mid cadda ah caddeena waa mid gees jaban macnaha mid gees qallaacayn mid gees jaban intaba kuma jiraan kulli geeso fiicana loo samaynayaa tan qaxuhu waxay ku martinaysaa biquruunaha geesaheeda ee sakada ka bixin lahay asaga meeshaa loo fadhiisanaya waa loo jiifinaa xoolihii uu lahaa oo dhan wuu geesyadu ku hortinayaan watadacuhu waxay ku istaajinayaan biadlaafiha lugahooda ay ku rabaynayaan kullamaa markastoo mara calayha uulaaha ka hore uu maro rudda calayhi ukhraaha ka danbaa lagu soo celiyaa riwaayada qaarkood waxay horumarinayaan kullamaa mara calayhi ukhraaha rudda calayhi uulaaha fii yowmin waa maalin kaana miqdaaru qadarkiisa khamsiina alfa sana konton kun oo sano ay la eg tahay xataa yuqda ilaa la xukmiyo bayna alcibaad fayaraa markaasaa wuxuu arkaya sabiilahu jidkiisa ima ila aljannati wa imaa ila annaari inuu jannada aado ama inuu naarta markaa aado labadaa mid bay markaa noqonaysaa qiila waxaa la dhaha yaa rasuul falkhayl fardaha matawaran fardaha sakada laga bixiyo qaal wuxuu dha nabigu alkhayru alaaatu fardiy saddex bay u sugnaadeen hiya lirajul minna wisran dembiyay u tahay waya lirajul nin kalena sitrun asfar waya lirajul nin kalena ajnu ajnu buu u yahay fa ama alatii hiya lahu wisrun midka dembiga u ah farajula waa nin rabaqahaa xiray riyaan listustus wa fakhran faan lamiwaanu inuu ku ciraadiyo oo ku gooyo calaa ahli lislaami ahli islaamka fa hiya ayadu lahu ninkaasi wisrun dembigay ku yihiin wa ama lagtii hiya lahu sitrun qofka asturka u ah farajula nin waaye rabatahaa xiray fii sabiili illahi ilaah jidkiisa uma bacdu lam yansa aan ka hilmaamin xaqa allah ilaahay xaqiisa fii duhuuriha dhabarkeeda walaa riqaadayo qoorteeda fahiya lahu sitrun ka astur bay u tahay wa ama alati midka hiya lahu ajrun ajirka u ahna farajula nin waaye rabatahaa xiray fii sabiili illaahi ilaah jidkiisuu u xiray waa sadaqeeyey liana alislaam buu u sadaqeeyey fii murjin meel waasica aw rawdatin ama beer famaa akrad wixii ka cunto min daalika almurji bannaanka aw rawdati ama beerta oo min shayin shay ah ma jiro ilaa kutiba lahu waxaa looga qoraa cadada min akal in allaala intii qoosoo cunto in la eg xasanaatun xasanaat wa kutiba lahu waxaa loo qoraa cadada awraaqiha in allaala inta saala ah ama digadeeda ah inta la eg iyo wa abwaabiha kaadideeda waxaa loogu qoraa xasanaatun xasanaat walaa taqtacu ma goosato tiwalahaa dheeraanteeda bixarigii lagu xiray oo fastan ay boodo sharafan hal ay boodo aw sharafayn ama laba taag ilaa kataba allaahu lahu alla wuxuu ugu qoraa cadada aafaariha raadkeeda tiradeeda inta la eg wa awraafiha digadeeda xasanaatin walaa mara biha ballama soo mara saaxibuhaa qofkii lahaa calaa nahrin weli oo fashalla minhu ay ka cabto walaa yuriidu asagoon doonayn in an yusqiiha inuu waraabiyo ilaa kataba allaahu lahu ilaa wuxuu u qoraa qofka cadada maa sharibat intii biyu atay in la eg oo xasanaatun xasanaat ah qiila waxaa layihi yaa rasuul allah falxumuru dameerahana dameeraha ka waran laga bixinayaa qaala wuxuu dhahay maa unzila calaya korkeyga laguma soo dejinin filxumri dameeraha shay waxba wax sakoo bixin ah lagana soo dejiyo kun mar haddii aad leedahay xataa imaa haadihi alaaya aayadan maahan alfaadatu kelida ah aljaamicatu ee wax kulmisay taasoo ah faman yacmal mifqaala daratin khayran yara waman yacmal mifqaala daratin sharan yara qofkii baxsada wax yaroo kheyr ahna kheyrkiisa la siin hadduu sadaqaysto kheyr baa la siin dadan damiir haysan inay ku shaqaystaan camal xabad usuga sugo kheyr baa la siin laakiin wax zaka ah laydima soo dejin buu dhahay nabiga muttafaqun calayhi wahada lafdu muslim meesha waxaa noogu dhammaaday kitaabkii zakada waxaynu gelaynaa baa wujuubu sawmi ramadaan wa bayaanu fadli siyaam iyo maa yatacallaq soonka ramadaanka inuu waajib yahay fadliga soonkoo la cadeeyo iyo wax allaale wixii markaa kuluq iyo darsiga nooga soo socda wabilahi towfiiq illaahu subxaana wa tacala